لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون haddii ilaa yidhaahdo kelimadeennan maanta masjid اlkhulafaa الraashidiin ee jabad geelle waxaan kaga hadli doonaa kelimad ku saabsan tafsiir qowl اllahi subxaanahu wa tacaala bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunya wاlآakhiraةu khayr waabqى qaala subxaanahu wa tacaala bal laakiinse tu'hiruuna waxaad doorateen dadow alxayaata dunyaa nolosha adduunyaha hooseysa ayaad doorateen waalaakhiratu khayrun wa abqaa aakhiraana khayr badan oo baaqi ah aakhira nolosheedu ay tahay dhammaad midaan lahayn aakhiraan laga dhimanayn aakhiraan laga gaboobayn aakhiraan yacnii lagu jiranayn qofku ima an yakuuna fi saciir wa ima an yakuuna fi nnaciim ilaahay subxaanahu wa tacaala labada qolon baa qiyaamaha la kala noqonaya fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir qeyb jannada gelaysa iyo qeyb naarta jahanamo lagu ololin doono maalinta qiyaama walciyaadu billaah noloshan adduunyo ilaahay waa ka digey wuxuuna uga digay dadka cuqaladaa inay adduunyada wax sidii degan oo kale ku noqdaan isku hilmaamaan alla wuxuu yidhi falaa taguranakum alxayaatu dunyaa walaa yagurannakum billaahi algaruur nolosha adduunye ha ku sirmina nolosha adduunyo ha ku sirmina yuusan idin sirin oo alla xaggiisa yuusan idinku sirin mid dhagar badan oo sir badan waa ibliis inuu ku yidhaha rabbigaa waa kafuuru raxiim qof fiican baa tahay jannaad geli doonta waad toobad keeni doonta waxaa rabta iska samee makri way makri shayaanku wuu ku sirayaa ilaa marka dambe adigoo asagii ateecsan nafta laga qaado walciyaadu billaah waxa weeye marka adduunyo inaanan ku sirmin adduunyadan dhammaanaysa nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam adduunyo dhammaanaysa ilaahayna uu sheegay inay wax dhammaanayo yar ay tahay bal nebigu ku tilmaamay fartaada oo aada badda gelisay dabadeedna aada ka soo bixisay qoyaanka fartaada soo raaca nebigu wuxuu ku tilmaamay ictibaar ku tusaale ahaan adduunkii badweyntaasna aakhiro waalaakhiratu khayru waabqaa aakhiraa khayr badan oo baaqi noqonaysa daaru aakhirati lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun baale nolosha aakhira nolol yani nolol lagu waarayo ah hadday caqli leeyihiin adduunyadan waan ka tegaynaa bal waad garanaysaan xadiidkii kun fi dunya kaanaka kaanaka gariib ow caabir sabiil adduunyada ku ahow sidii mid gariiba masaafur qof meeluu masaafur ku yahay iska degaya ma jiro ow caabiri sabiil ama qofu jid goynaya oo kale ku ahow oo adduunyada hadegin ha isku hilmaamin baa laga wadaa meel kale nebigu wuxuu yidhi maali walidunyaa aniga adduunye maxaa iga khuseeya waxaan la mid ahaa buu yidhi yani rajul istadalla taxta shajara uma raaxa minha nin geed harsaday isagoo safara ayuu xoogaa qoraxda kusoo kululaatay geed buu harsaday dabeedna waa ka caraabay galabta adduunkiiba intaasu ka soo qaada nebigu rajulun istaballa taxta shajara fuma raaxa minha nolosha adduunyada sidaa u yar ee khiyaaliga ee bal lagu tilmaamo xadiidkii kale waad garanaysaan low kaanat dunya tasunu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqaa minha kaafira shurbata naar xadiid xasan ligayri low kaanat idunyaa tasinu cinda allahi janaxa bacuuda adduunyada hadday u dhiganto alla agtii yani wax garab kanaacadhi la-eg maa saqaa minha kaafiran shurbata maa qof gaala koob biyaa lagama siiyan ee xataa garab kaneexo alla agtiisa kama dhamma wax ay tahay male wuxuu nebigu soo dulmaray calayhi salaatu wasalaam saaad ogtihiinba orgii dhintay oo baktiya oo weliba jiran yaa laba diinaar iga siisanaya ama laba dirham bu yidhi markaasaa la yihi rasuulka allow xataa lacag la-aan kan laguma qaadanayo markaasuu yihi adduunyadu way ka liidataa ilaahay agtiisa kan aada u fiiri addunya ahwana cind allahi min hada oo kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam adduunyadu way ka liidataa ilaahay agtiisa kan way ka liidataa adduunyadii saas ahayd ayaa xoogga la saaray la isku hilmaamay qof waliba xoogga saaray iyadii baaba lagu indhalaayahay maalkii baa la raadinayaa awliyaadii baa lagu mashquulsan yahay iyadii baa loo suxul la duubayaa waana la hilmaamay yowma almacaad yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man aata allaha biqalbin saliim yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lah wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa wa saaxibatii wa akhiihi wa fasiilatii alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiica huma yunjiih yawadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmaidin bibaniihi wuxuu jeclaan lahaa mujrimku maalintaa dembiilahi cadaabka qiyaamaha inuu isaga furto ilmihiisa cunugayga cadaaba gabadhayda hala cadaabo aniga hala idaayu dhihi lahaa ilmahaad u jeclayd ee adduunyada koolkoolinaysay ee haddii dhafoorka bustolo lagaa saaro la yidhi adiga wiilkaaga mid baa la dilaya aniga idila wiilka ii daaya laga yaabaa inaad dhihi laha adduunka laakiin xagga maya qofku wuxuu leeyahay ilmahayga hala cadaabo wiilka halasaa isku furanaya aniga le halay dhaaf uma yunjiihi kala kala ilaahay waa diiday subxaana wa tacaala adduunyadani aanan ku sirmin walaalaya ilaahay waa ka digay nebiguna waa ka digay calayhi salaatu wasalaam ninka ilaahay rumeeyey yowma almacaad ku xisaabtamayo adduunyadu yaanay ku sirin ha dooran adduunyada ilaahay wuxuu ku tilmaamay noloshan adduunyo sida lacib iyo cayaar iyo waxyaaba bani aadamku lahwi ay ku tartarmaan gebigeeda adduunkii o dhanba inama alxayaatu dunyaa lacibun wa lahwun wa ziinatun wa tafaakurun baynakum wa takaahurun fi lamwaali waalawlaad nolosha adduunya waa maxay cayaar cayaar madadaalo wax iska un ziine iyo qurux beenbeen oo dhammaanaysa qurux kastoy leedahay waa laga tegayaa adigu wax kastoo sumcad kastood leedahay god baad gelaysaa maraa lagu xirayaa yar nabadi dharkaagii labiskaagii quruxdaadii tolkaagii qaraabadii wax alle waxaad maal lahayd sharaf iyo sumcad waxaad lahayd kulli waad guuraysaa maydka ma la dhaqay maydkii ma la qaaday maydkii ma la aasay magacaaga xataa waa tegay dib maxamed iyo xuseen iyo faarax lagu dhihi jiray ama xaawo iyo xasna ay ahayd heblo lama dhahay maydkii ma la dhaqay baa la dhihi magacii maa isbedelo magacaaga ma la dhaqa maya haddaa la dhaqaya ah, maydkii ma lagu tukaday maydkii ma la qaaday maydkii ma la aasay maxaad isu bedeshay almeyt maskiin maalintaasaad u baahan tahay raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaan u baahannahay laakiin waa maalintaan ugu baahi badannahay wey qofkuna maalintaa wuxuu shaqaystuu helaya labada qoloba marka nebigu uu ka warramay ay dhimanayaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh mujrimkii kaafirka ah faajirka ahaa ee dhimanayey iyo muuminkii taqiga ahaa ee dhimanayey xadiidkii saxiixayn saxiix muslim ku yaalu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man kariha liqaa'a allah ninkii naca ilaahay la kulinkiisa kariha allahu liqaa'ah ilaahayna wuxuu nacayaa inuu la kulmo waman axaba liqaa'a allah ninkii jeclaysta ilaahay la kulankiisana axaba allaahu liqaa'ah ilaahay wuxuu jeclaanayaa inuu islan la kulmo saxaabadii way weydiiyeen riwaayadna waxaa leeda caaishaaba weydiisay rasuulka allow mowdka miyaad ka wadaa kullanaa nakrahu lmowt annagoo dhan geerida waa necabnahay qof geerida jecel ma jiro markaasuu leeyay laa yaa caaisha arrintu sidaa ma aha laakiin qofka muuminka marka lasoo xaadiro malaa'igtii nafta ka qaadaysa u timaado waxaa la tusaya maqcadkiisa uu jannada ku leeyahay nicmada sugaysa meesha uu tegi doono ayaaba la tusaya markaasuu fa axaba liqaa allah wuxuu jeclaanayaa nafta in laga qaado ilaahay deg deg uula kulmo wa ama alkaafiru waalfaajir laakiin kaafirkii ama faajirkii marka la soo xaadiro malaa'igtu u timaado ayaa la tusayaa meesha uu leeyahay godkii jahannamaa la tusayaa cadaabkiibaa la tusayaa hoogga iyo halaagga sugayaa la tusayaa markaasuu wuxuu nacayaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay la kulankiisa markaasuu allana nacayaa la kulankiisa xadiis saxiixa weeye markaasuu dhibsanayaa ilaahay inuu la kulmo oo naartii buu diidayaa laakiin waa laga dhifanayaa nafta waa kaas midka nebigu yidhi marka la sii wado godka loo sii wado yaa weylii war xaggee i wadan shallaytadaydiiye ama cadaab aad iisii kaxaynaysaan wuu sii cabaadaya laakiin dadku maqli maayaan garba isaga wada khatartaasaa dhiman caaqilku ku xisaabtamayo midka dhoohan aan ilaah iyo la kulankiisa dan ka lahaynna markaasaa waagu ku baryaya markaasaa la odhanaya fakashafnaa canka khiطaak fabasaruka alyowma xadiid daboolkii ku saarnaa baan maanta kaa qaadnay maxaa yeelay marka hore da waa daboolan yahay qam wey xaq kastaa loo sheegaya waa dhagalaay ilaahay ha loo hogaansamaan leeya damba kama le adduunyadiisa su u dhaqda waa yaqaan reerkiisa su u dhaqda waa yaqaan ganacsigiisa waa yaqaanaa dharkiisa su isu nadiifa waa yaqaanaa ilaahay si loogu hogaansamaan dan kama le inuu bartana dan kama leh mana yaqaan marka nafta laga qaadayo oo nafta laga qaado ayaa ilaahay ku oranaya subxaanahu watacaala tacaala si qur-aanku noogu sheegay yacni maanta waxaan kaa qaadna fakashafnaa canka khiطaa'ak daboolkii ku saarnaa ee xaqa kaa daboolay baan maanta kaa qaadnay fabasaruka lyowma xadiid araggaagu maanta waa daranya si fiican baad wax u arkaysaa marka wax walba loo sheega haye buu dhihi lahaa laakiin maya adduunkiibu ku diiday waa kibray wuu ka fororsaday dan kama gelin maada qaala allah wmaada qaala rasuul salawaat اllahi wasalaamu alayh ima kibr buu ku diiday iyo isla weyni wa ima jahl iyo doqonnimo ku jirta iyo safiihnimo ku diiday labada un mindude marka ilaahay aan ka boqno jala jalaaluhu allihii adduunkaana keenay annagoo masaakiina caloosha hooyada naga soo saaray annagoo ducafaa waxba aan garanaynin saddex mugdi gudahooda nagu ilaaliyey ilaahay baa caloosha hooyadiin idinka soo saaray baa alla yidhaha idinkoo caruura laa taclamuuna shay-a waxbana aan garanayn saddex mugdi oo caloosha mugdigeeda iyo mugdiga minka iyo mugdiga baasha ilmaha kusii duubana la yidhahda mandheerta saddex mugdi ayaa ilaahay nagu dhex quudiyey nagu ilaaliyey annagoo noolna soo bixiyey caafimaad qabna indho caqli noo yeelay na koriyey na quudiyey kitaabku noo soo dejiyey na tusay nebigiisii na baray kibirka maxay tahay marka maxaa loo raacilayay amarkiisa yaa isu damaanad qaadaya janno inuu gelay yaa huba oo maanta iska seexda adduunka ilaahay uusan u hogaansamin huba berri inuu guulaysanayo keene huba maya maya nin naga mid oo huba ma jiro inuu janno gelay jannadii sacyigii shaqay u baahan tahay laguna geli maayo camal aan qabanay ee waxaa lagu gelayaa ilaahay raxmadiisa subxaana wa tacaala kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam qofna kuma gelayuu yidhi jannada camalkiisa adiga xataa rasuulkii allow xataa aniga buu yidhi inuu ilaahay raxmadiisa igu daboolo mooye ilaa an yatakamadani allah biraxmatin minhu subxaanahu wa tacaala idan adduunkii baanu ka tegaynaa berri baanu ka sahay qaadanaynaa qof walba allaad hortegaysaa maxaad rabbigaa ku odhan ilaahay marka ugu horeysa qabriga la galaba waa lagu weydiinayaae man rabbuka maxaad ku jawaabi haddaad odhan lahayd allaahu rabbi allada aana u hoggaansanayn see allah rabbigaa ku yahay markaasba lagu waafajin maayo marka allaahu rabbi qofka la waafajinayo waa kee waa midka marka horeba rabbigii u hoggaansan micnaha rabbi shan micno ay ugu soo aroortay qur'aanka shanta micnoba waa in ilaahay loo aqoonsado subxaana wa tacaala alkhaaliq abuure intaa gaal iyo islaamba waa qirsan yihiin xataa abujahal baa qirsan alle keliya inuu abuuray alraasiq quudiye midka irsaaqaya gaal iyo islaamba waa qirsan yihiin alle keliya adduunka quudiya oo iska leh kan saddexaad waa maxay almaalik kii iska lahaa wax walba lahu mulku samaawaati waalardi gaal iyo islaamba waa ogol yihiin samaawaadkiiyo dhulka cid ku haysata alle inuusan jirin maxaa soo haray almacbuud iyo almurabbi almurabbi waa ogol yihiin gaalada qaar badan oo ka mida kii korinayey wax barbaarinayey subxaanahu wa tacaala markuu naquudiyona korinayey rabb اlcaalamiin macbuud maxaa waay kii la caabudayey loo hoggaansamayey la magan gelayey la ateecayey laa ilaaha ilaa huwa walaa rabba siwaah mid xaq lagu caabudo ma jiro rabbi isaga ka soo harayna ma jiro allahu rabbi markuu qofku odhanayay waa inuu alle keliya soo caabuday markuu adduunka joogay waa inuu nebigiisa soo raacay markuu adduunka soo waa inuusan rabbi kale ogolaan macbuud kale uusan ogolaan oo see lagu ogolaan karaa haddii qofku culamo baatil ku raaco ama makhluuq sharci degsada baatil ku raaco ama cid kale uu caabudoon alla ahayn rabbi aan alla ahayn buu caabuday liqowlihi tacaala itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah alla wuxuu yidhi yuhuudi iyo nasaaradii culimmadi alkitaabka waxay ka dhigteen culimmadii bay ka dhigteen iyo kuwoodii cibaadada badnaa arbaaban en aaliha kuwa la caabuday ka dhigteen see bay uga dhigteen sharci ahaan bay ku raaceen baatilkoodii bay raaceen shiikhiibaa wax u dejiyey waa lagu raacay shiikhii muxuu bedelmay macbuud maadaama wixii ilaahay xalaaleeyey uu u xarimay wixii alla xarimana u xalaaleeyey ay ku raaceen shiikhii waxaa laga dhigtay rabbi meel kale alla wuxuu yidhi markuu ka hadlayay muuminiinta in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika kuwa yidhaahda rabbigeen waa allah kuna toosnaada rabbigeen waa allah haddii laga wado aayaddan allahna abuuray oo na quudinaya gaaladuba waa dhahaan lagama wada marka rabbuna allahdan ay macbuudka keliyana caabudayno ilaaha keliyana ateecsannahay waa allah kuwa yidhi malaa'igtaa ku soo degaysa nafta marka laga qaadayo anlaa takhaafuu walaa taxsanuu baa loole ha cabsanina hana murugoonina jannadii ku bishaaraysta laydiin yaboohay malaa'igtaa ku soo degaysa u bishaaraynaysa xilliga nafta laga qaadayaba maxaa yeelay waxay diideen rabbi aan allaha inay caabudaan ama ugaas ahaado ama malaaq ama ra'iis ama xildhibaan ama nabadoon ama wabar waxaa rabtaba dheh oo ilaahay magaciisa subxaanahu wa tacaala sharcigiisa midaan ahayn degsaday dadkuna ku ateeceen ama shiikh ama faalalow ama se kitaabgaablow ama curaaf ama kaahin ayankan waa inuu ku kufriya qofka ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala waa inuu diidaa cidan alla ahayn wax amri karta waxna diijin karta inay jirto cidan alla ahayn oo qeybka og inay jirto waa inuu inkiraa laa ilaaha ila allah ayaa arrintaa amraysa laa macbuuda bixaqin ila allah qeybka cid oga ma jirto alla mooye maamulka cid iskale ma jirto alla mooye mid la hogaansami kara alla mooye ma jiro mid la magangeli kara alla mooye ma jiro mid la ateeci kara alla mooye ma jiro mid la tuugi kara alla mooye ma jiro ninkii cid kala tuugaay muxuu samaystay rabbi aan alla ahayn midkii mid kale ateeca oo ilaahay khilaafa muxuu samaystay rabbi aan alla ahayn wuu ka tegay kaase kuma soo gelayo kuwa alla yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika adduunkan markaad ka guurayso waa markaad ugu jeclaan lahayd in laguu bishaareeyo in malaa'igtu kuu bishaarayso oo lagu yidhahdo hawalwelin rawxun wa rayxaan wa rabbun hayra khadbaan in lagu yidhahdo meeshii nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ah ee jismi mu'mina watay ee qalbi mu'mina watay ee rabbigii caabudayey nafta marka laga qaadaya nebigu wuxuu yidhi malaa'igtii baa u imanaysa naftii baa loo yeeraya naf yahay wanaagsan baa la dhihi ayaa yatuha nafsu ayiba oo jismi ayiba ku jirtay ikhrijii soo bax maxaad u soo baxaysaa ruuxun wa rayxaan wa rabbun hayra khadbaan raxmad iyo udgoon iyo soo dhoweyn iyo naciim janno iyo ilaahay oo aan kuu caraysnayn markaasaa tartiib looga siibaya kii kalena maxaa la leeyahay yaa ayatuha nafsu alkhabiisa nafyahay xun ee qarmuunka ah ee jismiga xun camiraysay u soo bax caro ilaahay u soo bax cadaab u soo bax iyo ciqoob markaasay naftii kale cararaysaa jismiga gudihiisay ku cararaysaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam markaasaa malagku ka soo dhifanayaa jismiguu ka soo siibayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa awooddaasii malaga wuu ka dhifanayaa gacantiisana wax yar kuma raagayso malaa'igtii cadaabta qaadanaysa markaas waye marka la weydiinaya mushrigii malagii nafta ka qaadaya weydiinaya aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaah wallaahi laxda cadiima way halkaas daqiiqad muhiima ah weeye inaan ku xisaabtano waa daqiiqadda la weydiinayo aynamaa kuntum tadcuuna min duuni illaah aaway wixii alla ahaynood maana u yeeran jirtay allo sokadi ciddii kaleo dhan aaway haduu nebi u yeeran jiray hadduu malag u yeeran jiray hadduu sheekh u yeehan jiray hadduu weli u yeehan jiray hadduu jin u yeehan jiray hadduu cid kaleba u yeehan jiray maalintaa waa hoogay mushrik wuxuu ku jawaabayaa dalluu cannaa waa naga lumeen wixii la beryaya alla sokadii waa naga lumeen isaga iyaa wada jooga malakulmowt aaway waxaad u yeehan jirteen alla sokadii xaq weeye kalaamu اllahi caza wajal suuraة اlacraaf qaaluu dalluu cannaa waa naga lumeen washahiduu calىa anfusihim anahum kanuu kaafiriin shuf hadi aaya ayuha alcuqalaa aayaddan dib u eega dadka caqliga laho dhugta lahow irjaa maskaxduu naga degeniyo qurun washahiduu calaa anfusihim naftooday ku qirayaan intaanay dhimanba inay kufaar ahaayeen iyagiibaa isku qiraya murjigiina wuxuu leeyahy maya waa tukan jire waa shaadan jire yucdar isagii laakiin waa is ogaadeen ilaah kaluu caabudaye qof ilaah kala caabuda see muslimku yahay laa sharcan walaa naqlan walaa caqlan meel uu ka soo galaya male nin ilaahay loogu yeeray keligiis oo diiday keligii u yeedho diiday keligii magangal diiday alla u hoggaansan war warka nagala taga yidhi bidcada ayu muslimin huwa muslim caynkee buu yahay waa soomaali miyaan leenahay saasuu muslim ku yahay ilaahay xaggiisa waa soomaaliya waa faarax ma jirtee malagu ma kala yaqaan soomaali iyo hindi iyo carab markuu nafta qaadayo wuu weydiinayaa aynamaa kunta tadcuuna min duuni illah leanna wuxuu og yahay inuu ilaahay keyrkii u yeehan jiray ilaahay baa baray kiina waa jawaabaya mushrikiin wuxuu odhanayaa qaaluu dalluu cana washahiduu calىa anfusihim anahum kaanuu kaafiriin jawaabta ilaahay fiiri marka qaaluu idkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini waاlinsi fi الnaar idkhuluu gala oo ka daba taga ummado fara badan oo jin iyo insi lahaa naarta uga daba taga mar dambe ha u noqonin shirkigaas nin fiican baad ahayd miyaa la yidhi mase naarta galba leh kow waxa uu samaynaya nooca shirkigiisa waa maxay shirku dacwa yaad u yeeran jirtay alla sokadii baa haysata yeerasho waa sujuud lama weydiin tawaaf lama weydiin rukuuc lama weydiin soon lama wen yaad u soomaysa lama dhihin yaad u tukanaysa lama dhihin yaad baryaysoon alla ahayn aaweele su-aashaas ma qabsanaysa miyaa ninkii maanta yidhi wixiina lixna laa calliqiya jiilaani kan hadda yidhi bal aad u dhegaysta meelo badan bay ka hadlaya adigaa dabayle wixiina daara dar yaa jiilaani adigaa sidii libaaxon lagu lagdayne wixiina laaca liqya jiilaani wixiina maaga mud ya jiilaani ninkaan rumaysan jiilaani inuu wax burburin karo oo weliba carabi waxay ku yidhahan luqadda carabiga qum wabaadir istaag jiilaaniyo soo degdeg burburi markaase ulxunoo laba gantala saas kugu soo jeedinayo huydhi maxay uli tari hangool muxuu tari dadkiiba waxaa diin uga dhigeen juhalaa ahlu marka la yidhahdo alla keliya u yeerana war aniga bidcada warkeeda ma rabo dhih marka nafta laga qaado ogaanaya hada almushrik addaal almunxarif markaasuu ogaanayaa wuxuuna jeclaan lahaa in adduunkii lagu soo celiyo maxaa yeelay ilaahay ma kala jeclo kii sanam u yeertay iyo kii nebi ciise u yeertay nebi ciise waa nebi ilaahay ambiyada ugu sharaf badan buu ku jiraa laakiin cibaado male waa addoon kan u yeertay alla mushrik buu u yaqaanaa kaafir kii laatay iyo cusaa u yeertana mushrik kaafir u yaqaana kii jiilaan iyo uweys u yeertana muxuu u yaqaanaa alle alle muxuu u yaqaanaa mushrik murjiaduna ilaahay baa mushrik dhahaya murjiadiina muslim bay dhahay waxaad garanaysaa inay alle toosu khilaafeen oo weliba ma aha jahligani waa la soo dhaafay way ogyihiin jahli waa la iskala soo tegey markii hore bilow ahaan uu jiray soddon sano ka hor yucdur yucdur ilaa boqol soon uu yihi war cudur biljahligaanu intee ku egya horta taariikh ma leeyahy limit ma leeyahy weligood ma jahliba waa soddon sano ka hor hadda waxayba marayaanba ninkii iyaga mushrikiin lama gordhaa adiga waxaa kaa soo uraya nooc khaarijiya kugu jirta fiika nadar adaaba lagugu ceebeynayaa shirkigaad inkirayso zanaadiqay isu bedeleen ilaa in yaro ilaahay badbaadiye mooye maxaa yeele ninka inkira shirkiga iyo mushrikiinta in la inkiro adig kugula dagaalama mushrikiina garabka saara waa iska cadda hawshuna waa hawl weyn ilaahay xaqiisiibaa addoon la siiyey noloshii adduunyada intii la joogay baa makhluuq la caabuday ilaahayna waa diidayaa adduunyada asagaa iska leh cidaan isaga in lagu caabudo wuu awoodaa kuwa u shariig yeelaya dhulka inuu la jaro wuu awoodaa subxaanahu wa tacaala daqiiqad inuu baabi'iyo maca daalika fursad buu siiyey wuxuu yidhi alxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur xaqu xagga rabbigiin buu ka ahaadee qofkii doonow rumee kii doonana ha diido doonistaada mashii'a lagu siiyey aday kugu xidhan tahay inaad alla rumayso iyo inaad diiddo haddaad rumayso mashii'at illaahi baad ku hoos jirtaa haddaad diiddana mashii'atillaahi baad ku hoos jirtaa wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah noloshan adduunye calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ah afdalu lkhalq khayra alanaam salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi markuu dhintay toddoba dirham baa lagu lahaa dhaqaalo sidaasuu ka ah baytalmaalka laga bixiyey daynkii lagu lahaa sala allahu calayh wasalam gurigiisa markay ka waramaysaa caaisha waxay tidhi mar baa dhowr bilood noo soo baxay bil dhalanaysa iyo bil kale oo guriganaga aan dab laga shidin waa gurigii nebiga dab laga shidin calayhi salaatu wasalaam waxaan ku nooleyn bay tiri labada madow aswadaan oo ay ka wado timirta iyo biyaha timir xoogaa la helaya biyaha la iskaga oo la seexanaya cibaadadii iyo salaaddii iyo dikrigii waa la wadaya maca daalika dab la shito wax la saaro lama hayaba waana gurigii nebi maxamed sal allahu alayh wasalam waxaan idin xasuusinayaa qisadii muhiimkahayd adduunyadan inaanay waxba ahayn nebiguna nebi adduunyo barwaaqo lagu siiyo uusan ahayn oo uuna barayo adduunkan in lagu sabro laga tago adigoo ka qatan adduunyo laakiin aakhire ka dhargay inaad baxdo sala allahu calayhi wasalam maalin baa gurigiisu gaajo la joogi waayo waa nebi maxamed gurigiibuu muddo ku jiray gaajuu la joogi waayo waa soo baxay banaanku soo baxay wuxuu u yimid abubakar iyo cumar oo meelba fadhiya duhur wey duhur xilli kulul markaasuu yihi maxaa xilligan idin soo saaray rasuulkii alla waxay dhaheen gaajo waa muhaajiriintii wey labadan meesha fadhida waa ummadda kuwa ugu fadli badan nebiga kadib calayhi salaatu wasalaam dadkan waa dadkii ugu fadli badnaa ee adduunka markaa ku noolaa gurigoodii bay gaasho ugu jiri laayihiin nebigii iyo saxaabadiisa kisraana markaa waa la babinaya iyo hiriql iyo maquuqas noocay doonaana cuntaa bay cunayaan dad baa babinaya qaar baa u ruqruucaya qaar baa lugaha u dhaqaya qaar baa ciddiyaha u guraya waa loo heesaya nebi maxamedna gurigiisiibuu ku qaday labadooda iyuu alla jecel yahay way caddaha ilaa nebiga iyo saxaabada jecel yahay maca daalika qofku alla jecel rabbigeen aan tuugno adduunkan maanta xilli uu ka fidno badanya uu soo maray ma leh xilli ugu fidno badan buu maraya xilli wuxuu marayaa qofku subxii uu noqonayo muslim galabkiina kaafir uu galabaysanayo isagoo muslima subxiina gaal uu ku waabariisanayo markaasaa nebigu wuxuu kusii tilmaamay adduunyuu ku iibsanayaa diinkiisa maanta waxaan maraynaa xilli aan diinta lagu sugnaanayn ilaa qofkii alla suga mooye xilli waxaa la marayaa la kala garan waayo xaq iyo baatil firqa hebel jamaaca hebel jamaaca hebel yaa ku toosaa xagee raaca shiikha waa hadli qaal allah wuu dhihi kaas waa hadli qaal allah wuu dhihi kaas waa hadli qaal allah wuu dhihi see yeelnaa mid ogow firiqu markay saa u bataa nebiga waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haddii firiqa meel walba firiq noqoto imaam iyo amiirumuminiin aan waayo rasuulkii allow maxaan sameeyaa xudayfa binulyamaan baa weydiiyey nebigu wuxuu tilka alfiriq kullaha firqooyinka o dhan ka tag koox walba is aruursa annaga xaq u taagan oo iyo adiga xaqa gaar kuu siiyey nin walba meel dhunto degu yidhi annaga xaq u taagan soo maa aa kooxa raacin firiqa raacin ilaahay waxid nebi maxamed raac allah u sharig yeelin shirki nac inta kalena waaba caadi shirki iyo mushrikiin haddaad nacdo waxaa kuu soo baxaya kaad walaalaysan lahayd caqiidadeedaa ku tusaysa urur iyo jamaaco iyo nambar laysku qoray magac igu qorlay leeya maaha haddaad shirkii mushrikiin nacdo tawxiiddii muwaxidiinta jeclaato ciddaad jeclaanayso iyadaa ku hagaysa caqiidadaada ku hagaysa laakiin adiga ha lagaa helo rabbiga inaad raacdo magaca alla ku siiyana huwa samaakum almuslimiin ilaahay muslimiin buu kugu magacaabo maalinta qiyaamo lagu oran maayo ururkee ahayd jameecadee ka tirsanayd ururka aabban magaciisa akhri maya dadku labay u qaybsamaan xisbullaah wa xisbu shaytaan xisbullah alla keliyuu caabuday uma sharig yeelin shirkii mushrikiin buu uf yidhi xisbu shaytaanna allu u sharig yeelay tawxiidii muwaxidiin buu ka carabtay dhexda ma taal marka lafahaaga ku badbaadi rabbiga inaad caabuddo keligi u hoggaansan taqwana ha lagaa helo alla ka cabsi ilaahay inaan ka cabsannoon u khushuucno isu dullayno isbihinbihino oyno hidaayo weydiisano alhidaaya hanuun maxaa yeelay waad garanaysaa salaatuleylka xadiidkaana kusoo gabagabeynaya saxiix bukhaari ku yaal saxiixeynka ku yaal nabi maxamed habeenkii markuu istaago calayhi salaatu wasalaam ayuu ohan jiray allaahuma rabbi jibriila wamikaa'iila waisraafiila faatira asamaawaati walard caalim algayb washahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim subxaana allah allaahumma allow rabbi jibriila wa mikaa'iila wa israafiila rabbiga jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil waa allah saddexda malag ee waaweyn buu tirinaya nabigu tiriye israafiil waa malaga afuufi doona buunka iyo mikaa'iil malaga roobka loo xil saaray iyo jibriil malakulwaxyi rabbigoodow maaha iyaga inuu u yeertay allaahuma rabbi jibriila wa mikaa'iila wa israafiila iyo u yeertay nebigu allah waadoo yidhi rabbiga muuse iyo ciisa iyo yaxya rabbigaasow yaad u yeeratay allah faatira asamaawaati waalardi caalima alghayb washahaada samaawaadkiiyo dhulka allihii abuurayo haybka qarsoon iyo waxa muuqda allaha ogow muxuu ku daray faطir الsamaawaati wاlcaalim alhayb anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun addoommadaada adaa kala xukmin doona waxay isku khilaafsan yihiin ihdinii nebi maxamed baa dhahay ihdinii allow igu hanuuni lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnika waxaan la ysku khilaafay xaqa aniga meesha xaqa igu hanuuni ummaddii baa iskhilaafte nin walba soo xaq ma sheeganaa adigu adaa xaqii garanaya alla igu hanuuni nebi maxamed baa dhahaya annaga xaggee joognaa ma dhahayno ilaahay aan barino hidaaya weydiisan ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdii man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim adigaa ku toosiye qofkaa doonto waddada xaqaa allow adaa ku toosiye allowna hanuuni baa ilaah laga baryaya hidaayaan ka baryaynaa haddaa hanuunto hanuunto sharaftii u dambaysa fursad adaa haysta hanuunna waxaa asal u ah keligiis caabud iyo kaa hallaamintaas marba yaysan kaa khaldamin inaad ilaahay keliya caabuddo mushriga cadowgiisa ana nacdo isma qaadanayso allana waa waxiyi kan u sharig yeelayana kilkishaan ku wadan been wey waxaas waa caqiide ku hoojinaysa adigina naar kuu kaxaynaysa cadaabkii adduunyo iyo mid aakhira isugu kaa daraysa been shaytaan kuu mala awaalay waay abujahl kilidan kuma qaadan kartid nebi maxamedna garabka ma qabsan karti been waay nebigaa raacday raac ku dheg nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar baa yidhi khud bikarasihi wallaahi inahu cala alxaq sidadiisa qabso nebiga guntigiisa ku dheg xaqi buu ku taagan yahay baashaan aan ka tegayna qurunka ee berri aan ka guurayno ee qof walba alla imisaa qofoo taqaano lasoo aasay imisaa hebel iyo hebel sanadkii hore noolaa oo istaqaanana sheekaysan jirteen oo saaxiibo iyo qaraabo iyo xidid iyo xigaalo aan ahayn maantana maqan aadna saasaad u tegaysaa maxaa kaa horeeya lama yaqaan lama yaqaan laakiin maxaan rajaynaynaa bilmuuminiin ra'uufu raxiim waa allah dhanka kale shadiid ulciqaab wey ilaahay baa ka hadlay muminiinta sifadooda yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca khawfan wa tamaca waana nabada nugu taagantah ilaahay inaan baryayno annagoo ka cabsanayna cadaabkiisa raxmaddiisana rajaynayna adduunyadan iyaanay nasirin beenbeentan iyaanay nasirin ilaahay u hoggaansan sir iyo siyaasad ma aha rabbigii ku caabuday hebel raac ma aha rabbigii ku abuuray caabud hebel raac ma aha waxaa wey waa sabqu rabbigii ku abuuray keligii caabud ma urur raacba maya nebi maxamed raac ma qof raacba maya ilaahay ou hogaansinta goori goor ninna asxaan ha u falina naftaada aduu badbaadi haddii kale adoo weligaa shakisan naftaa lagaa qaado wallaahi see yeelaa waa xaqe waa baatile see yeelaa qaar baa aa adoo leh naftaa lagaa qaado fahum fii raybihim yatanadaduun adoo ku dhex jira shaki ku dhacacayaanaya war ilaahay waxid ha u sharig yeelin sharaf aabbaha waa u sharig yeelin aabbaha ufde diintiisa asagii maaha diinkiisa uf waa shirki awowgaa shirki buu ku dhintay hadduu shirki ku dheganaa diid shirki uf baa nidhi laakiin waalidka maaha waalidka waa la diiday walaa taqul lahumaa uffin baa la yidhi labada waalid uf kuma dhigi karti laakiin uf la leeyaha waa maxay nabi ibraahimna uu yidhi waa shirkiga shirkigii aabbihi waa ku dhaqmaystee yeela aabbihii awowa naar hadday aadeen ma naar baad u raaci tolka hadduu jahanamo u socdo oo jahanamo u murxaas ugaaskiina hor socdo ma tolkaa dhexda ka raaci jahanama u raaci maya tolkaa hadduu ilaahay rasuulkiisa diiday adna tolkaa diid inta goori goortahay adduunka go-doon ku ahow diid tol baadilha ku raaci naftaada badbaadi cadaabka ka badbaadi ku badbaadi ilaahay amarkiisa inaad raacdo ku badbaadi sunnada nebi maxamed inaad ku dhegto inta aad adduunkan joogto beriya saadan baad ka tegaysaa ilaahayna tuub gacmaha u taag rabbigaa magangal u yeedho ateec keligiis ilaahayna waxaan ka rajaynaya ina hanuuniya qalbiga noo sharaxo islaam noogu sharaxo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana wa waqinaa cadaab annaar allaahuma arina alxaqa xaqa warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء دين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء دين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء دين يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم إنا نعوذ بك أن تشرك بك أن تشركنا أن نشرك بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والضلال والإلحاد اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والضلال والإلحاد ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام الهداية والتوفيق والحق اللهم اجعلنا المؤمنين الصادقين الصالحين ولا تجعلنا الفاجرين الكافرين المنافقين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين يا تواب يا الله اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا يا ذا الجلال والإكرام يا هادي يا ذا الجلال والإكرام يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذابك جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا أرحم الراحمين يا رؤوف يا رحيم يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب العالمين ونعوذ بك شر وضلال يا ذا الجلال والإكرام ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الجهنم ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم